asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo soddonaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab sal allahuma wslam cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qala almualifu raximah llahu tacaala باب قول الله تعالى فلما آتاهم صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما yushrikuun baabkaas intaynaan gelin darsigii shalay ayaa waxay nooga laabnaa masaaisha fiihi masaail baabka hore masaa-il dhowra ku jirta alula masalada koowaad waxa weeye tafsiru laaya aayaddii baabka ugu horeysay oo la fasiro athaaniyatu masalada labaad waxa weeye maa macnaa macnaheedu waxa uu yahay layaquulanna hada lii macnaheedu muxuu yahay yani hada lii anuu ii sugnaaday oo anaa shaqaystayna waa kusoo sheegnay haada lii waan musaystay oo saas oo laygu siiyeyna waan kusoo sheegnay athalitatu masalada saddexaad waxa wey ma macnaa qawlihi inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii iyadana macnaheedu wuxuu yahay waan soo marnay iyadana sidoo kale taa horuma isku macno dhawin araabicatu masalada afraadi waxa wey ma fi hadi lqisa qisada waxa ku dhex jira qisadii alcajiibati la leh oo min alcibari waxyaalo lagu waana qaataa alcadiimati waaweyn qisadii maanaha saddexdii nin ee la imtixaanayo iyo faa-iidooyinkii waxyaalaha waaweyn ee lagu cibro qaatay ku dhex sugan ayaa iyadana kamid a masaa-isha baabka baabkan uu sheekhu cinwaanka uga dhigay aayadda qur-aanka falamaa aataahum saalixan jacala lahu shurakaa fima aataahumaa taqriiban wuxuu doonayaa inuu kaga hadlo aayaddaas tafsiirkeeda ayuu doonayaa inuu kaga hadlo waana shirki oo xagga magac bixinta iyo daacada iyo dhankaas inuu iyadana shirki ka imaan karo ayuu macnaha doonayaa inuu baabkan ku muujiyo ayaddu marka falamaa aataahu saalixan waxaad moodaa macnaheedu ma caddaanaya ilaa suuradda yani aayadda awalkeeda laga soo bilaabo aayaddii ka horreysa ilaa lasoo sheega maana aayadda awalkeedu waxay hi fi suurati alacraaf bay kusoo aroortay huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha falama tagashaaha xamalat xamla khafiifa famarat bih falama afqalat dacawa allaha rabbahuma lain aataytana saalixan lanakunana min ashaakiriin falama aataahuma saalixan jacala lahu shurakaaa fima aataahuma saasay ayaddu ahayd wuxuu alla leeyahy subxaana watacaala huwa alle alladii midka weye khalaqakum idin abuuray min nafsin jinsi ayuu idinka abuuray waaxidatin oo keliya naftaas jinsi baa laga dhigay hal jinsi wa jacala wuxuu yeelay minha naftaas oo jinsiga laga wado zawjahaa xaaskeedii wuu ka abuuray hal jinsi buu idinka dhigay macnaha waxa weeyaan idinma qaybinino jinsiye kale gagedisan laydinkama abuurin oo <clears throat> qaar xayawaan yahay qaar macnaha dameeraha u egyihiin oo qaar xoolaha u egyihiin oo qaar duurjoogta u egyihiin oo qaar malaayig yihiin oo jinsiye badan idinkama dhigin hal jinsi buu ilahi idinka abuuray subxana wa tacala jinsiga laftiisii baa haddana xaaskiisii laga abuuray oo xaaskii waxaa isagana laga dhigay mid isla jinsigii ah liyaskuna si uu ugu xasilo labkii ilayhaa yani zawjadaasi ama zawjkaasi zawjka iyo zawjka subxana wa taada marna waa laga tagaa marna waa lagu daraa maana liyaskuna si uu ugu xasilo ilayhaa iyada si laysu weheshado oo laysugu nasto wey macnaha falamaa takashaaha markuu daboolay labkii markuu dhadigii daboolay waxaa lagaga kinaayoonayaa galmadii oo sharcigu waa xishoodaa heelo badan baa afka laga ilaaliyay markuu daboolay oo laga wada macnaha markuu u galmooday ayay xamalat waxay xambaartay xamlan xambaaris yani waxay uuraysatay uur khafiifan oo fudud uurku wuxuu fudud yahay intuusan cuslaaninoo ama uu yani candhuufta yahay ama uu xinjirta yahay ama uu yani waxa weyaan cadka yar yahay uusan islaanta cuslaynin baa khafiifka la yidhahda uur fudud bay marka yay uuraysatay fa marat bihi way la gudubtay ama famarat bihi istamarat bihi way la socotay uurkii fududaabay macnaha la joogtay oo gel soo gelaysay oo la baxaysay oo ku shaqaysanaysay oo la gudubtay falamaa adqalat markay cuslaatay haweenaydii oo uurkii uu cusleeyo weynaaday ayaa dacwa labadii isqabay dacwaa waxay baryeen allaha alla ayay baryeen rabbahumaa ayay baryeen allihii abuuray maxay ku baryeen sidanay ku baryeen waxay yidhahdeen lain aataytanaa na siiso allow saalixan ilmo wanaagsan jidhkiisu dhan yahay iyo abuurkiisu diintiisa iyo akhlaaqdiisuna wanaagsan tahay haddaad na siiso lanakuunanna waxaanu noqonaynaa allahu min ashaakiriina kuwa kuu mahad celiyaanu ka noqon macay waanu kuu mahadnaqi sidaasay ilahay ku yidhahda ilah haddaad ilmo wanaagsan na siiso oo uurka wax fiican kasoo baxo waanu kuu mahadnaqaynaa ayib falamaa aataahum markuu ilaahay uu siiyey saalixan ilmo wanaagsan markuu siiyey ayay jacala waxay yeeleen lahu alle waxay u yeeleen shurakaa kuwa la wadaaga fii maa shaygii aataahumaa uu siiyey shayguu ilaahay siiyey iyay ilaahay waxay u yeeleen qolyo kaloo la wadaaga shaygaa laftiisa ilmihii la siiyey iyay wadaag ka sameeyeen oo waxay wadaajiyeen alle iyo addoomadiisa qaar ka mid fatacaala allahu allah ka saramaray camaa shay ayuu ka saramaray yushrikuuna ay la wadaajinayaan ilaahay waa ka sarreeyaa subxaana wa tacaala waxyaalaha ay la wadaajinayaan aayaddu marka sida saxiix ee tafsiirkeedu sax ku yahay mufasiriin fara badanna ay u badan yihiin oo weliba muxaqiqiinta tafsiirka ah waa saa aan marnay wey maanaha min nafsin waaxidatin hal naf waxaa laga wadaa jinsi hal jinsi baa yuu ka abuuray jinsigaana xaaskiisii baa laga abuuray yani xaaskii iyo ninkii waa isku jinsi waaya waxaana loogu abuuro jinsiga hal jinsi looga wada dhigay inay isku xasilaan oo isweheshadaan maxaa yeele hadday laba jinsi kale yihiin way kala qaloonayaan xasilkii iyo isku deganaanshihii iyo wada noolaanshihii waa adkaanaya macna sidaa daraaddeed ayaa ilaahi subxaana watacaala hal jinsi uga wada dhigay markii wixii ay isugu yimaadeen ay dhacday oo laysku galmooday uur baa yimid uurkii markuu yimid ayay markaa ilaahay baryeen subxana watacaala ilahu haddaad ilmo wanaagsanna siiso waanu ku mahadnaq ilmihii wanaagsanaa markii la siiyey ee ilaahay ka doonahayeen ballantana ay kula galeen ayay markaas sidii la doonayay mayna ka soo bixin ballanqaadkoodii mayna kasoo bixin ilmihii bay ilaahay cid kale la wadaajiyeen ilmihii la siiyey ayay ilahay cid kale la wadaajiyeen aayaddu marka kama hadlayso aadam iyo xaawatoona kama hadlayso waxay ka hadlaysa waxa weeye waa aadam iyo xaawo dadkii ka farcamay qaar ka mid ah oo sidan intay ilaahay u baryeen subxaana tacaala markii ilmihii la siiyeyna shirki ku dhacay haba yaraatee waana sida uu marayo xasan albasri iyo mufasiriin badan baa sidaa maraya aayaddu inaysan aadamna ka hadlaynin xaawona ka hadlaynin ee ay ka hadlayso aadam iyo xaawo dadkii ka farcamay ee ka dambeeyey jinsiga guud ee bani aadamka qaar ka mid a oo arrintan taata sameeyey khaladkan ku dhacay ayay aayaddu ka warramaysaa macana sidaasaa marka marka fiican in la yidhaahdo ayib in aayadda la yidhaahdo waxa sidan ku dhacay waa aadam iyo xaawo waa inoo imaan doontaa insha allahu tacaala iyada iyo waxaa ku dhex jira qawlka noocaas oo macnaha wax weyaan ama yani qumanaan ah ama qalloocsanaan ah waan sheegi doonaa haddii ala yihahdo laakiin kaa saxdaa baynu maraynaa macnaa falamaa aataahuma aataahum falamaa aataahumaa soomay aataahum waa khalad macana falamaa aataahumaa labadoodii markuu alla siiyey saalixan ilmo wanaagsan markuu siiyey ayay jacalaa waxay yeeleen lahu alla iyo waxay u yeeleen shurakaa kuwa la wadaaga fii aataahumaa wuxuu siiyey wadaagaas ilmaha say ilaahay ula wadaajiyeen cid kale waxay ku dhici kartaa ilmaha markii la siiyey hadday ictiqaadiyaan inay cid kala siisay waa wadaajin oo ruuxii ilmaha la siiyey ilmaha u dhashay markaas wuxuu ictiqaadiyey inay cid kale gacan ku leedahay siismadan ilmaha la siiyey awliyadu gacan ku leedahay oo cid kale gacan ku leedahay oo yani waxa weyaan waa wadaajin waay rububiyadii baad ilaahay la wadaajisay abuurkiisii hore iyo keenitaankiisii baad la wadaajisay waxaa kaloo suurtagalaysaa haddii aada rumaysan tahay ilmahan badbaadadiisa iyo nabadgelintiisa in uu cid kale ay macnaha wax weye ay ay samaysay oo ilahay cid aan hayn aada u tiiriso iyadana waa wadaajin waay masalan ruuxa hadduu rumeeyo ilmuhu dhalashadiisa dhakhtarkaa aada u dadaalay ama haweenaydii umulshad umulisada ahayd ayaa macnaha dadaal ku bixisay oo iyadaa xariifadeeda si fiican camalka u taqaanay sidaa daraaddeed buu ilmuhu ku badbaaday wa ilaa wuu dhiman lahaa yani waxa weeyaan iyaduna waa shirkigaas oo lala wadaajinay wey maxaa yeelay asbaabtii oo inta allihii keenay la halmaamo iyada wax loo tiiriyo waan soo sheegnay shirki asqara waay waxaa kaloo ku imaan kartaa in ilmaha lagu siiyey aada ilaahay cid kale la wadaajiso oodan ilaahay u barax tirin waxay ku imaan kartaa ilmaha jacaylkiisa markaad ka hormariso ilahay jacaylkiisa subxana wa tacala ilmaha jacaylkiisa iyo wuxuu doonaya uu raadintiisa markaad ilahay daacadiisa iyo diintiisa ka hormariso waynu soo marnay iyadana iyadana waxay imaan karta waa noqon kartaa wadaajin bay noqon karta marka jacala lahu shurakaa fi maa aataahumaa intaasuna way soo gudagelaysa fatacaala allahu allah ka saramaray camaa se shay ayuu alla ka saramaray yushrikuuna ay la wadaajinayaan waxay ilaahay subxaana tacaala wax ugu darahayaan ee wadaagga ula samaynahayaan ee addoommadiisa ah ilahay waa ka sarreeya subxaana wa tacala waxna lama wadaagi karo wey macana xashaahu inuu ilahi subxana watacala addoomadiisa wax la wadaago qaala ibnu xazmi ibnu xazmi baa wuxuu yihi itafaquu waxay isku waafaqeen calaa taxriimi kulli ismin magac walba inuu xaaraam yahay magacaasoo mucabadin addoon looga dhigay ligayr illahi alla cid aan ahayn magac walba oo ilaahay cid aan ahayn addoon looga dhigo oo ilaahay cid aan ahayn kutusaya inuu addoon u yahay ciddan ruuxani u yahay inay xaaraam tahay bay culimadu isku waafaqsan yihin masalan yaani magacii marka la bixiyo magacu addoonnimuu kutusaya waxaa loo tiiriyey oo laga dambeysiyey ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa waxaan ahayn waxaan ahayn baa isku macnaha waxa weya ayaa laga dambeysiyey masala waxaad odhanaysaa waxaa la yidhi o kaleeto masalan cabdulfarax oo kale cabdulfarax farax addoonkiisii bay noqonaysa marka faraxna ilaahay magacyihiisa ma ah magacaasi marka wuxuu ku tusayaa oo uu faa'iideynayaa oo laga fahmayaa in ruuxan loo bixiyey uu faaraxaas addoon u yahay faaraxaas inuu addoon yahay macnaha cabdicali oo kaleeto cali yaani addoonkiisa haddaana cabdulcaliyi la dhihin oo ilaahay subxaana watacaala magaciisa markaa laga wadin magaca walbo oo marka macnaha kutusaya oo yani addoonkii hebel cabdurasuul oo kale cabdilnebi oo kale waa la mid yani addoonkii rasuulkay noqonaysa iyo addoonkii nebigay noqonaysa magacyaha noocaas oo kale inay xaaraam tahay bay culimadu isku waafaqeen wa ijmaac waay sidaasuu ibnu xasmi uu xikaayoonaya ka cabdi camrin oo kale addoonkii camar bay noqonaysa wa cabdi lkacbati iyo kacbada addoonkeedii oo kaleba wey wamaa ashbaha dalika iyo wixii lamid ah aada waxaa ula baxa yani asiyaanka afghanistan iyo bakistan iyo indiya iyo aada bay ula baxaan yani magacyo qalqalafsan oo haddaad arsa aada la yaabi macna qaar waxaad arkaysaa dabiixu raxmaan baa la dhaha dabiixu raxmaan kii ilaahay loo gawracay miya mise waa kii ilaahay gawracay yani cabdurasuul oo kale ad arkaysaa maana ulaam raxmaan baad arkaysa magacyo noocaas oo kale a ulaam raxmaan cabdurasuul oo kale aad bay ula baxaan marka yani magacyaha noocaas oo kale ah lama ogola haddii magaca addoonnimoba kutusaya meesha la keenayo waa in addoonnimadaa ilaahay loo tiiriyo subxaana wa tacala cid kale lama ogola in loo tiiriyo macanka xaasha cabdilmualib cabdilmualib laakin waa laga soo reebay macnaha cabdilmualib laga soo reebay oo isaga kuma jiro saasuu leeyahay ibnu xasmi oo mualibku waa nin magaciiy cabdiguna waa adoon kuwii la diidahayba mar ka mid oo cabdulmualib waxay noqonaysaa mualib ninka la yidhahda adoonkiisi bay noqonaysaa ibnu xasan marka wuxuu yihi magacyaha kale ee macnaha kutusayo dhan lama ogola oo lasu laisku waafaqsan yahay laakin cabdilmualib isaga waa la ogolaya saasu macnaa le mualibku marka wuxuu ahaa nabigeena salawatullahi wasalaamu calayhi yani awowgii soomaalia hashim bay walaalo ahaayeen mualibkan marka waxaa cabdilmualib loogu bixiyey intuu tegay wuu soo kaxeeyey intuu tegay ayuu soo kaxeeyey madiinu ka soo kaxeeyey markaasuu maka keenay maka markuu keenay isagoo wato oo ratiga u saaran yahay markii la arkay ee waxaa lagu magacaabay cabdulmualib ayaa lagu magacaabay cabdulmualib ayaa lagu magacaabay marka magacaasa u caanbaxayo yani adoonkii mualib yuu isaga canbaxay macnaha marka waana nabiga awowgii salawatullai wasalaamu caleyh waxay marka ninka la yidhaahdo ibnu xasmi iyo ay kusoo reebayaan oo usoo reebayaan nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi ana nabiyu laa kadiba ana bnu cabdilmualib yani waxaan ahay nebi alle beenna ma ah in cabdilmualibna waan waan ahay macna saasuu nabigu yuri salawatullahi waslamu caleyh meeshaasa marka waxay ka qaadanayaan maadaama nebigu salawatullahi wasalaamu ba uu isu tiiriyey oo cabdilmu ina cabdilmualib baan ahay uu yidhi waxay kutusaysaa in ay iyada laga soo reebahayo oo si gooni a ah looga soo reebayo oo magacaasi uusan ku jirin saasay kutusi macnaha iyay leeyihiin macnaha ama cabdigaa wuxuu yahay cabdigii addoonnimada ilaahay ahamee lagama wadee waxaa laga wadaa cabdigii addoonnimada ee yani dadka la addoonsan jiray ee lalahaan jiray ee lahaanshihii dadkaa laga wada ayaga laftoodu markay magaca bixinayeen saasay ka wadeen manaa saas addoon meelaha kasoo helay oo kale ayay macnaha u fahmeen sidaasi waa sida ay leeyihiin culimadaasi laakiin sida raajixa waxa weeye cabdilmualib xataa lama ogola cabdilmualib xataa lama ogola amaa nebigees hadalkiisa salawatullahi wasalaamu caleyh anas bna cabdilmualib uu yihi waa xikaayo nebigu wuu ka waramaya salawatullahi wasalaamu caleyh awowyadii mid kamid oo ah cabdilmualib la yihahdo inuu jiri jiray inbuu sheegayaye wax uu hadda magac ama hadda isagu uu ogol yahay in ay tahay kuma tusayso macana ninku ruuxuna gaalnimo horey loo sameeyey waa sheegi karaa waa sheegi karaa macnaha waa ka warrami karaa hadduu ka warramana maaha inuu waafaqsanya maaha inuu waafaqsanya magacyihii hore jaahiliga ahaa oo dhan nabigu sal lla lay slam waa sheegi jiray kuwii unbuuna ka mid yahay macnaha hadduu sheegayna kuma tusayso inuu nabigu ogolaaday salawatullahi wasalaamu caleyh oo lala bixi karayo marka waxaa fiican in loo daayo cabdilmuqalibkana lagu daro magacaasi lagama bixi karo manaa maga macnaha kutusaya sinaba looma bixi karayo ayib wa can ibni cabbaasin cabdullahi ibni cabbaas waxaa laga warinaya fi laayati aayadda dhexdeeda waxaa lagaga warinaya yani fi shani laaya aayadda arrinkeeda waxaa lagaga warinaya qaala inuu yihi cabdullahi baa odhanaya lamaa takashaaha markuu daboolay aadamu aadam ayay xamala duuray fa ataahumaa waxaa u yimid ibliisu ibliis baa u yimid aayadii muxuu ka dhigay marka aadam iyo xawa buu ka dhigay soo ma aadam iyo xaawo wey aayad saas kusaabsan tahay buu leyahy cabdullahi bn cabdis ayib markay marka uraysatay xawa ayaa ibliis baa u yimid fa qaala wuxuu ku yidhi aadam iyo xawo u yimid inii anigu saaxiibukumaa saaxiibkiinii baan ahay aladii saaxiibkaasoo akraja akhrajtukumaa idinka soo saaray ama akhrajakumaa idinka soo saaray min aljannati jannada idinka soo bixiyey ninkii jannada idinka soo saaray baan ahay wy macana haye latadiicunii waad yeelaysaan oo waxaan idiin sheegaya qaadanaysaan aw amase haddaad yeeli weydaan laajcalanna waan yeeli lahu ilmahan uurka ku jira qarnay ayilin ama aylin yani biciid waxaan goodir geesihii oo kale u yeeli ilmaha ruuxu ku jira waxaan idin leeyahay haddaad iga qaadan weydaan geesa dheer dheer baanu madaxiisa ka soo saari fa markaasuu soo bixi min batnika calooshaada ayuu kasoo bixi fa yashuqu markaasuu jeexaya geesihii dheer dheeraa ee madaxa ka baxay baa marka caloosha kaa dilaacin doona xaawil wala afcalanna waa yeeli oo afcalanna saasaan yeeli yukawifuhumaa inuu cabsiyu bilaabo ilan horeyna waxbaa looga soo joogay oo jannadii waa kii ka soo bixiyey marka tanna haddaad iga yeeli weydaan waxa idinku dhac waad arki doontaan ilmahaasi taladayda qaata haddii kaloo taladayda aada qaadan weydaan meeshiisa isagoo joogaan sawirkiisa dhanba bedeli xayawaan geesa dheerdheer baaban ka dhigba macana kadibna calooshuma dilaacin samiy haye taladu maxay tahay marka maxaa yeella waay bal wax furdaamiyo xalkeen samiyahu ku magacaabo buu yihi cabdilxaaris cabdilxaaris ku magacaabo fa abayaa way diideen an yutiicahu inay yeelaan kaa yeeli mayna dehen shaydaany fakharaja wuu soo baxay ilmihii mayitan isagoo mayd ah uma xamalahu haddana way uuraysatay fa ataahumaa wuu u yimi haddana fadakara lahumaa haddana sidii oo kale uu sheegay faadrakahumaa markaa waxaa haleelay xaawo iyo aadam xubu lwaladi ilmaha jacaylkiisi waxaa ka tambatay ilmaha jacaylkiisii shaydaan iyo balaaye inuu yahay ninkani gartay markii horena diiday markii horena ilmihiio maydaa soo dhacay haddana waa loo cabsan marka ilmaha jacaylkiisii baa haleelay fa samayaahu markaasay waxay ku magacaabeen cabdalxaaris bay ku magacaabeen ya fadakara lahuma faadrakahuma xub lwaladi fasamayahu soma wax kala udhexya muxuu idin dhigay ya soo marna kaakna samiyahu cabdilxaaris ku magacaabo bui faabaa waa diideen an yutiicaahu fakharaja mayitan buu soo baxay uma xamalat way uuraysatay fa ataahumaa wuu u yimid fadakara lahumaa wuu usheegay sidii oo kale faaabayaa way diideen an yutiicaahu inay aeecaan ayay diideen fakharaja mayitan buu soo baxay uma xamalad way uuraysatay faataahumaa waa u yimid faqaala wuxuu ku yihi mila qawlihi hadalkii hore oo kale ku yidhi macana faabayaa waa diideen haddana an yutiicahu inay warkii ka qaataan fakharaja mayitan haddana isagoo maydu soo baxay uma xamalat mar saddexaad bay ureysatay fa waa u yimi fadakara lahumaa sidii oo kale u sheegay macnaa faadrakahumaa waxaa haleelay xubu lwaladi ilmaha jacaylkiisa macnaa saddex goor kan labuu ka dhigay kitaabkaygu laakiin saddex goor wey saasba faadrakahumaa waxaa haleelay xubu lwaladi ilmaha jacaylkiisa fa waxay ku magacaabeen cabdalxaaris siduu rabay bay ka yeeleen way macana fadalika kaasi qawluhu tacaala waa ilaahay oo uu yidhi jacala lahu shurakaa fii ma aataahumaa aayaddu macnaha ay ka hadlaysay sheegay aadam iyo xawowey markay ilmaha magacbixintiisii shaydaan ka yeeleen oo cabdilxaaris ku magacaabeen cabdilxaarisna ila xaarisna ilahay magaciisa ka mid maaha marka magacbixintii ilmahaba hadday shaydaan ku adeeceen aayaddu taasay ka hadlaysaayo fajacala waxay yeeleen aadam iyo xaawo masalada lixaad waxa weeye waciidu man alxada asmaada ruuxii jidkeeda garab mariya iyo sifaatka goodiga iyo hanjabaadda loo hanjabay ee qur-aanka kusoo aroortay waa tii aayaddu tidhi sayujzawna maa kaanuu yacmaluun waxay samaynayaan waa lagu abaalmarin doonaa oo waa laga goyn doonaa macna wallahu aclam wsala allahuma waslama calaa nabiyina maxamedi wala ali sabi waslm walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh